markaas haray buu sugi sugi oo baaqi suga wey asxaabulfuruud dumara hadday noqdaan caruurtiisa wabni libni wiilkiisa wiiluu dhalay waxaa dumar hadday noqdaan nis qaatay ama uluseyn ugu badnaan qaatay walaalkii shaqiiqa ahaa waxaa lamida liabkiie meesha rajuu qabaa kan liabkaa shaqiiqa unbaa isna riixi doona walabi aabbo saddexdaasaa tuurta awowgii maxaa ku dhacay oo masalo muran ka taagan yahay wey mualifkeennu maba ka hadlinoo qaar baa culimmada waxay dhihi jireen ninkii raba naar inuu galo oo isagoo indhaha kala haya naar dalaq dhaho fiirinaya awow iyo walaalaha kala xukumo ha dhexheshiiyo awow iyo walaalo waayo muran adag baa ka taagan masaladaas wayasqutu wuu dhacaa waladu labi aabbihii walaalkii aabba keliya meydka ay wadaageen bihaaulaa'i alaaati saddexdaa walaalkii aabbihii hooyaba ahaa ka adkaa ee tuuray baa isna qadiya waxaa u dheer wa bilakhi walaal hadduu joogo lilabi walummi bahibaha ma dhaxasho dhe marka bahibaha ma dhaxasho siyaabo kaloo qalad ayaan loo adeegsanine inta shaqiiqu joogo wiilihii aabbo keliya kay wadaagaan meesha waxba uma yaallo laakiin baybahama dhaxashada innaga bahdan xoolihii duq u yalxareeyey maahane dad walaalo isku hoyi isku abbaa intay joogaanoo raga walaalo aabbo keliya meesha waxba uma yaallo wey wa arbacatu nafar yucasibuuna casabay ka dhigaan akhawaatihim walaalahood gabdhaha afar ragihii gabadh walaashiisoon waxba dhaxasheen buu dhaxalka ku soo jiidaa hadduu la joogo alibnu yucasibuuna akhawaatihim manaa faradkan wuxuu uga jeedaa isagu faradkii muqadarka ahaabay ka saareen casabay ka dhigaan afar hadday gabdhaha walaalahooda wada joogaan alibni wiilka gabadhii nus bay leedahay laba hadday yihiin uluayn bay leedahay wiil walaalkooda hadduu joogo nus iyo ulu oo dhan ka baxwey lidakari milu xadil untayayni bay noqon waxaa lamida wabnulibni wiilka meydka wiiluu sii dhalo awow aabowya isna gabdho walaalihii oo ama nus ama uluayn dhexli laha hadday joogaan wuxuu iyagana gaarsiinayaa inay didakari milu xadil untay noqdaan wاlأhu min alabi wاlumi akhi shaqiiq ahaa gabadh walaashii keliya hadduu ka taga waa nus baa nidhi laba keliya hadday yihiinna waa ulusayn wiil walaalkooda hadduu la joogana waa lidakari milu xadi unsayayni wاlأku min اabi isna sidoo kaleeto walaalkii abakar ay wadaageen wa arbacatu afar rag ihi way dhexlaan duuna akhawaatihim gabdhaha walaalahooda waxama dhexlaan afar ragaa wax dhexli gabadhii walaashihaydoo joogtana dhexalka waxba kuma laha wahum iyagu alacmaamu adeerada wey adeerku dhexalka waxuu ku leeyahay haddii wax ka sokeeya la waayo laakiin eedadu waxba kuma laho dawul arxaam wey dabarulacmaami adeerka wiilashu dhaleen ilma adeerta meydka ay ahaayeen meyd baa dhintay wax ka sokeeya wiilina adeerkiia waa la waayey wiilka keliya qaadan gabadhana raalli iska ah maxaarim baa dawil arxaam baa tahay baa la dhihi wabarulakhi walaalkaa caruurtu dhaleen adeerka u ahayd wiilasha unbaa ku dhaxliye gabdhuhu waxba kuma laha wa casabaatu almuctiqi ninkii wax xoreeyey ee walaha lahaa ee inuu waxoreeyey galadiya abaalkii lahaa dhaxal ku yeeshay ragga unbaa kala dhaxli ee dumarka waxba kuma laha waxay u daliishadeen cumuumka xadiidkii alxiqu lfaraaida biahliha waxa qadaran dadkeedii siiya famaa baqiya waxa soo harayaa iska leh faliwlaa rajulin dakarin ruuxii ragahee labood ah weliba ee ugu xigaa iska leh halka haweenka waa ku qaday bay yidhahdeen oo ku baxay cumuumkaas baa loo dariishaday wallahu aclam siyati dardaarankii runtii dardaaranku waa arrin wanaagsan qofku inuu sameeyo nabigeenana calayi slat salaam waa kii yihi ilaahay wuxuu idinku sadaqaystay biuluti maalikum qofku markuu geeriyoonayo qur-aankana meelo badan baa lagu sheegay axkaamteedii in lays-amrayo qofkuna xoola waxaad leedahay waxaad aakhara geysata keliya dardaaranka halkan uu ka hadlaya dardaaranku waa dhowr nooc mar waxaa la dardaarmayaa ilmihii iyo ubadki iyo ciddii mas-uulka ka noqon lahayd taa umuuman mualifkeennu gadaal buu ka tilmaami doonaa wax yar marna waxaa la dardarmayaa xuquuq iyo waajibaad lagugu lahaa ammaanaad ammaanaadaad haysay dayn iyo xuquuq lagugu lahaa waxyaaba aada ogeyd ood markhaati dad xuquuq ka dhaxaysa aad ka ahayd taasina maanu ka hadlinoo asalkeedu waajib weeye marka wasiyada si guud ahaaneed markii aada xoolo inaad sadaqayso rabto baa calaaqada mucaamalaadka iyo amwaasha la xiriirto uu ka hadlay taa weytu watajuuzu lwasiyatu bilmacluumi waalmajhuuli halkan xukunkeeda guud ahaan kama hadlina axkaamteedii kale uu tilmaamay asal ahaan waxaa weeye cinda shaaficiyati sunno wey waa arrin fiican oo fadli badan maadaama qofku camaal qurbo ilaahay ugu dhowaanayo uu sadaqaysanayo la baxayo arrintaa wuxuu soo guuriyey imaamu nawwi raxima ullahu tacaala meelo badan wuxuu le annaga madhabka yagu wa madhabu ljamaahiiri annahaa manduubatun laa waajiban waajib meeha waana sunno waa sunna xanaabilada iyo maalikiyada yaa la qaba madhabka shaaficiya raxmat ullaahi calayhim laakiin waxay dhahaan shardi baa ku xihan istixbaabkaas markay sunno tahay shardi baa ku xiran shardiga ku xiran waxaa weeye ninkan de xoolo macno loos wax ka dardaarmo inuu ka tago wey hadduuna wax macno loo qaybsami karo wax ka go-aba uusan ka tegin oo xoolihiisuba wax iska yaro aada isaga aada isaga kooban ay yihiin de wax dardaaran la yidhaahdo sunno ma aha bay yidhahdeen xoolihii haddana ulis baan sii sadaqaysan inuu yidhaahdo istixbaabka kuma jirta yidhahdaan bal xaafid ibnu cabdilbar raxima allahu tacaala masalada qofkaan xoolo fiican ba haysanin wax yaroon la sheegi karin ba ahayn maahane inay ijmaac tahay buu soo gurinayaa fi tamhiid in masalada aanay sunno ahayn waxa saas oo kaleetaa kadib wuxuu yidhi waxa la dardaarmayo xoolahaa dardaarmayso wa tajuusu lwasiyatu in la dardaarmaa bannaan bilmacluumi xoolo la garanayo walmajhuuli kuwa aan qadarkooda iyo cayntooda la garanaynin walmawjuudi xoolo jooga iyo walmacduumi midaan jirinba xolo aan weli imanin ama aan weli dhalanin waa dardaarmi kartaa halkan qaacidadu waxaa weeye macluumka waa la gartay oo wax go-an baa dardaarantay shardiga ulukaana wuu iman doonaa laakiin ka majhuulka wuxuu ku salaysan yahay waxyaabaha qararka iyo jahaalada baabulbuyuuc lama ogola sababtoo ah mucaawadiya wax kala iibsi waxweydaarsi weeye tan laakiin waxay yidhaahdeen waa maxdu ixsaanin ixsaan baraxlaa weeye walidaalika waxaan qadarkiisa la garanaynin ninkaa xoolaan u dardaarmay iyo neef lodii neef looda ka mida neef ha laga siiye iyo dhulka beerahaas beer ha laga siiye iyo mid ka mida ninkaa hala siiyo u dardaarmay iyo wuu dhihi karaa marka duruqda sharciga iyo qadaha baa lagu kala saarayaayo qurcadii iyo takhyiirkii iyo wixii la dhihi jiray waraasadii hadday soo magacaabaan laakiin waxay u asaxayso ninkani xoolahan maxdu ixsaanin buu u bixiyeye waxaad ku bedelanaysa adigu ma jiroo aada gorgortan iyo waaygi waxaan mau dhigmaa la yidhahda ma jiraan saa darteed haddii aad weydana de marka horeba maadan haynin waxay noqotaba haddaad heshana waun ziyaadatu khayrin kusoo kordhay dheh walmawjuud juudi xoolo jooga waa la dardaarmi karaa walmacduumi midaan joogin laakiin la filayo sida beertani midhahay dhali doonto beerta midhahay dhali doonto iyo beertan diyaarkaa waxa ka soo gu'i doona waa la dardaarmi karaa bay yidhaahdeen saasuu mualifku yihi raximah اllahu tacaala sababtoo ah waxaa loogu ogolaaday shaaficiyadu waxay leeyihiin rifqan binnaasi wey dadkaa waxoogay loo dabcinayaayo ninkan abwaabulkhayrka inay isaga furaato in baahanina ay ka faa'iidaysataan la rabaaba yidhaahdeen waana madhab jamhuur ahlilcilmi ay qabaan oo shaaficiyada aan khaas ku ahayne maalikiyada iyo xanaabiladu la qabaan laakiin waxay yidhahdeen shardi waxaa ah waxaas macduumka ah ee la dardaarmayo an yakuuna qaabilan litamliiki wax la bixin kara waa inuu yahay sharcan sida miraha beerta oo kaleeto miraha beerta ganacsi baa lagu geli karaa oo musaaqaad baan soo marnay adna beertii ka shaqee miraha soo baxyana wax ku yeela nin baaba xoog u xamaala oo intaa u shaqaynaya haddii bilaash masruuq lagu bixinayo oo ambaabi awlaa bay yidhahdeen laakiin wixii aan la ogolayn cuquud iyo inuu dhexmaro dadkii wixii cuquud inuu dhexmaro aan la ogolayn sida ilmaha caloosha ku jiro oo kaleetaan kuu dardaarmay neefkaa ilmaha calooshiisa ku jira waxlaa lama ogola wax caqdi ku dhici karaya maaha wahiya wasiyadu min auluثi ulu buu dardaarmayaa saddex meelood meel mana ugu badnaan uluka wax kamiduu dardaarmayaa mintan waa tabciidiya haddaan bayaaniya ka dhigna min auluثi bay ahaatay saddex meelood meelun bay ahaatayna waa ugu badnaan haddaan qayb kamida nidhaahnana waa madhabka fuqahada shaaficiyaduna ay rajaxaan in laga yareeyo ulukaa fiican aarka ibn cabaasna ka sugnaa radi allahu canhu ardaahu maadaama nabigu xadiidkii sacd ibni waqaas uu ku yihi auluu wاuluu kaiiru weli waa badan yahay maadaama uludku waa badan yahay nabig al slaam ibnu cabaas waa kii leh low ada الnaasu ilى اrubuci hadday afar meelood meel hoos ugu soo dhigi lahaayeen way fiicnaan lahayd haddana laakiin ugu badnaan intaa haysta waa ulu saddex meelood meel fain zaada hadduu ka badiyo uqifa waa la istaajinayaa calaa ijaazati اlwaraati dadka dhaxal kale inay ogolaadaan haddii uu qofkii ulus ka badan dardaarmo ulukii waa loo ogol yahay waa in la fuliyaa intaan la dhaxlin oo min bacdi wasiyatin yuusii bihaa aw deynin la dhaho wixii ulu ka badanna dadkii dhaxalka lahaa hadday dad wada tasaruf iyo idan bixin karoo wada qaangaar oo wada rashiida ay yihiin iyagaa la weydiin raalli ma ka tihiin baa la dhihi mise kama tihiin arrintaa waxaa loo daliishaday qisada sacdi bni abi waqaas baa waxaa ku cad in sababta ulu looga dhigay waxa ka badanna loo diiday xaqa warasada dhaxal kale inay tahay xaqa maaliga ee qofku uu leeyahayna sharcan uu ka tanaasuli karaayo qofuu ku wareejin karaa haddaba nabigu wuxuu ku yidhi inaka intadar waraataka agniyaaa khayru laka min an tadacahum fuqaraaa yatakafafuuna annaas caruurtaadoo waxhaysata inaad ka tagtaa kaaga fiican inaad caruurtaadan waxba haysanin oo meelaha tuubsanaya ka tagto halkan wuxuu tilmaamay waxa arintan loo leeyahay dardaaranka waxoolihii hawada dardaarmin caruurta iyo dadka dhaxal loo danaynaya iyagaba xaqooda hadday ka tanaasulaan saasay culimmadu u yihahdeen xaq bay u leeyihiin waana sida jamaahiiru ahli cilmi ay qabaan weeye halka laba masalaa ka dhalata yihaahdaan hadday ninkii meydka ninka dhintay markuu noqlaa uu warafadii dhaxalka dadkii lahaa weydiisto uu yidhaahdaa waxoogay ulukii ka badan maan rabaa inaan dardaarmee saad aragtaanoo waxba kama qabna ay dhahaan markii meydkii dhintana ay yidhahdaan arrintaa kuma jirno waan ka noqona hadday yidhaahdaan maxaa la samayn madhabku waxaa weeye bisaxiixi waxaa la tixgelinayaa ka noqoshadooda waa la tixgelinayaa sababtoo markii ay lahaayeen waan ogol lahay laba arimoodba way dhacdaa sida qaadi uu leeyahayna dadku ninkii intuu isagoo xanuunsan oo sakaraada dhex nool yahay way ka yar xishoonayaan laakiin hadday ciidda intay ku rogaan gacmaha dhabaan dhabaan nin walba markaasuu xaquu leeyahay iyo muxuu bixiyaa muxuu ilaashadaa ka fikiraa marka marka dambe unbaa tixgelin la yii marka hore raggu waa xishoonayeen midda labaad waxay leeyihiin marka hore way ogolaadeen kow laakiin waxay ogolaadeen in la bixiyaay waxaynan lahayn buu ahaa marka aduu xoole in la qaato haddaad ogolaato aadan lahaynoo milki maba dhimaninoo milka kuguma soo wareeginba nimankan waxaynan lahayn bay bixiyeen bixintii hadday ka noqdaan marka dambe meydku dhintay xoolaha kusoo wareegaan unbay ogolaansho iyo waxbixin samayn karaan sharcan oo ilaa nin wuxuusan lahayn bixiyey bay ahayd ninkana inuu dhiman cidi war uma haynino inuu sakaraada imisa intii sakaraade ka kacday oo oroday xolo nin leeyahay buu kala tashaday talay siiyeen laakiin xoole ay leeyihiin ay bixiyeen oo bixin iyo cataa ka asaxay ma jiree hadday hadda u yihaahdaan annaga nagama gubato waxaa way nagama gubatadaa socon masalada labaad ee la xiriirta halkan waxaa tidhi dhaxalka waxaa loo yeeleeyey warasada dartood iyagu hadday ka badan ogolaadaan uluna waa la ogolyahay ninkii hadduusan warasaba ka teginna nin baa dhintay wax dhaxli oo iska tegayba ma laha ninkan waa soo islaamay dadkoodii gaalo weeye ama meel cidlaa ah laga soo helay kolleeji iyo waxbuu isaga soo koray xooluu ka xooluu ka dhimanaya xaas ma jiro caruur ma jirto wax dhaxlayaa ma laha xoolahaas dardaarankiisa ulu ma wada dardaarmi karaa aصaxiixu madhabku iyo jamhuur ahli اcilmi sida ay qabaan maya ulu kama badin karo ama wuu badin karaayoo wuu wada bixin karaa ibn mascuud aarka laga wariyo ma asixino waxay dhahan isxaaq isabiici baa cancano ku wariyoo mudalisa nin mudalis la yihaahda hadduu cancan yihaahdana warkaaga ma cadda inaad maqashayna ma hubnee habeen xaawa goran mayna warkaaga soo cadee baa la dhahaa sidaasaa ku dhacday abu isxaaq marka fuqahadaa ku daliishanaysa aarkaasi isagana aar wey walaa tajuuzu lwasiyatu ma banaana liwaariin qof dhaxalka wax ku leh ilaa an yujiizahaa inay ogolaadaan baaqi lwaraati dadka dhaxal inta soo hartay ma ahane intii soo hartay inay ogolaadaan maahane nin qof dhaxalka wax ku leh looma dardaarmi karo waana xadiidkii xasanka ahaaye in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariin qof dhaxalka wax ku looma dardaarmi karo si qofkan dardaarmaya jawriya dulmi intuu sameeyo usan dadkii dhaxalka lahaa ugu kala badinin len qaar bugaal ugu dardaarm uu yar jecel yahay sida kuwa kale waxoga badsadaan arintaasina ijmaaca waxaa soo guuriyey imaamu shaafici fi lum wuxuu ihi lam aclam miman madaa min ahli اlcilmi ikhtalafuu fiih ma ma ogi bui mana arag culimmadii naga horeysay oo masaladaa isku khilaaftay waxaa sidoo kale soo guriyey ibnu qudaama fi lmuqni ibn اlmundir fi lijmaac ibnu cabdilbar kitaabkiisa ijmaaca ibnu teymiya fi lfataawa iyo kayrkoodba waxay soo guurinayaan masaladaas qof dhaxalka wax kule inaan loo dardaarmi karin inay ijmaac tahay dardaarankaana aanu waxba ka jirin ilaah one centim ugu dardaarme haddayna dhaxalka dadkii lahadlalahaa ee kale aanay ogolaanin watasixu lwasiyatu dardaaranku wuu asaxaa qofka dardaarmi kara waayo muxuu istahiin xoolaha uu dardaarmaya qadarkoodu watasixu lwasiyatu dardaaranku wuu asaxaa min kulli baaliqin qof kastoo qaangaara ah, caaqilin oo caaqila oo wax kala garanaya ilmaha qaangaarka ah dardaarankiisu qofkii qaangaaray wuu asaxaa laakiin sabiga ma asaxo iyadoon la kala qaadin sabigan tamyiiz mumayis miyaa mise ma ahaan la kala qaadin ilma aan qaangaar ahayn maadaama maalkiisii uusan tasaruf lahayn oo wilaaye isaga la maamulayo markuu noolaaba isagoo dhimanaya oo xataa xanuun u dheeryahay tasaruf inuusan yeelanin baa kasii mudan bay yihaahdeen maxaa kaloo yihahdeen isagoo ilmo sabi aakhare xisaab loo qabsanba kama horeysee wuxuu xoolo u bixin oo aakhare ajir uga sii dooni muxuuba ka cabsan bay dheheen waabesabi meesha maxaa yaala khadamu ahli اljannati soo nabigu ma dhihin dalaali muslimiina caruurta yarka muslimiintaas oo khadamu ahli اjanata nabigu ma dhi alah salatu xadiid duruq badan leh qolaa waxay yidhahdeen nima maya ilmaha sabiga ah hadduu waxoogay mumayis wax kala garanaya yahay waa lagu yeeri jiray cibaadaadka iyo khayraadka iyo salaada iyo soonka iyo waxyaabaha badanba tanna tiibay ka mid tahay amaa xoolaha waxaa looga celinaya markuu caafimaad qabay isaga maslaxadiisay ahayd haddii uuba dhimanayana maslaxad ugu sii jirta oo xoolo dunida ku haray isaga dana ugu sii jirto loogu sii ilaaliyo meesha maba taala ninka fasaxa yidhahdeen filiska u ogolaada sida dad kale calaa kulli xaal shaaficiyadu ma ogola xanaabilada iyo xanafiyada in rag kalaa la qaba fuqaha kale caaqilin tan waa itifaaq ninkun majnuunka inuu sax dardaarana ka asixin nin miyir la-ana dardaaranka ma asaxo ninka majnuunkiihi ee laga hadlayo waa majnuun aan ku dambaabin ama jin baa ku dhacay ama xanuun kale oo maskaxdii isku dhex yacday baa ku dhacay ama waxaanun ogeynoo uu cabbay buu ku waashay iyo waxyaabaha la midka ah laakiin ninka maandooriyaha cunay ee xashiishadda soo cabbay ama sida xashiishada loo isticmaalo ee kala duwan xashiishada qaarna wnsank sankay ku jidana fiif bay dhahaan qaarna irbad ahaan bay isugu duraan qaarna sigaar ahaan bay u cabbaan midkay dooniba ha noqotee nin darooga iyo xashiishadii kokawin iyo herowin iyo cunay ama intuu qaad ka dhargay marduufiyo sidii iyagoo kabala aankaniyaa ko sideetan iyo sideed iyo kasoo qaban jirnay qaar baa maal dhawitaarka iyagoo kawala aan sikariya ko kasoo qabanay dhowr iyo siddeetankii iyagoo kawala oo shaati iyo funaanad macawiis iyo funaanad garana qaba oo ibrii qabato intuu qol ka soo baxay weli musqushii usii socdo musqusha meesha wiisteree laga doonee kariyaa ko laga daydayayi shacali guraba wuxuu yidhi nin qaadka cuna qaadku maandooriye ma yahay anaa idiin sheegi ninka intuu qayilay oo kulaado oo jaakatka iyo koorhkii iska bixiyey oo daqsi ku degan musbaar mooday oo sula yiri markuu duulayna la daba socdo musbaarkii maxaa ku dhacayna ninkaaqaogtii soo bax calaa kulli xaal nin darooga ka dhargay ama khamri soo cabay ama xashiishad soo cunay oo soo isticmaalay oo isagu waashay oo waalidii la ku xanuunsaday war sakaraadayaa ee dardaaran iga qoro yidhi dardaarankiisa ma la ictibaarin afcaalu sakraan fuqaha shaaficiyadu meeshay ka qabeen bay qabaanoo qaar waxay leeyihin waa la ictibaareen hadduu wax furana waa la ictibaarin lahaa hadduu gaaloobana riddaa loo dili lahaa hadduu xoolo qirtana waa lagu yeelan lahaa tanna raaci waa mukalaf bay yidhahdeen jamhuurtu laakiin waxay leeyihin maya wuxuu dardaarma lagu qori maya nin waalan warkii waay qofka dardaarmaya haddaba waa inuu baaliq caqilaya inuu rashiid yahay ma shardiba cinda shaaficiyati la madhabka qowlka raajixa shardi maaha inaanu safiih ahayn waayo masaladii sabiga mumeyiskaa maalikiyadu ay dhaheen bay cuskadeenoo waxay yidhaahdeen ninkan weyni xoolaha waxaa looga celinayey limaslaxatihi fi dunya waana qof mukalafoo hadda dunidiiba wuu ka socdaa intaa ulukaa wax looga celiya maleh lehe khayr hadduu ku bixinayo ha geystee daaye qowl madhabko waxaa jira leh waana jamhuurtaana la qabta shaaficiyada qowl madhabko waxaa jira leh ninkan xoolihiisii isagoo caafimaad qaba loo diiday inuu ku tasarufo isagoo firiq oo galgalanaya xoolaha ninkan laga ilaaliya dheen xoolahan xaq warafiya dad dhaxal leeyihiin weeye likulli mutamalikin qof kasta oo wax milkiyi karaad u dardaarmaysaa qofkaad u dardaarmaysa muxuu yahay waa qof wax milkiyi kara qofkaasi ahliyatu tamalluq inuu leeyahay weeye ama ahliyada tii taamadayd ha noqoto ama tii naaqisadayd ha noqoto macnaheeda waxaa laga hadlayaa qof wax yeelan kara qof wax yeelan kara ama waa qof nool ama fii xukmi xayaati lahoo ilmo calool ku jira ah ilmo calool ku jira dhaxalka waxbuu ku leeyahay xuquuq wuu yeeshaa laakiin waxba laguma yeesho ahliya naaqisata yihaahdaan wey maxaa meesha ka baxay ilmo aan wili caloolgelin hebel ilmaha u caloolgeli doonaan u dardaarmay waxba kama jiro warba looma hayno caloolgelin waxaa kaloon loo dardaarmi karin qof meyda qof dhintay waxma dardaarmi kartid oo qubuurtii awliyadana shaaficiyada qowlan waaxidan dardaaranka qubuurta loo dardaarmo baail xaaraana wey xoolaha ninkii u dardaarmay fuqara shaaficiyadu waxay ka hadleen mutaakhiriinta ninkii qubuurta shamac u dardaarma waxay dhaheen safiihun yajibu xajruhu oo nin safiiho xoolaha in laga mamnuuca tasarufkooda u baahan way dhaheen ardaala nin ardaala wax makas a ah wey ee qorbe iyo cibaada laga dhigay ka hor wixii ardaalnimadii iyo wax makasnimada ahaa baa qurbo ilaahay looga dhawaan laga dhigay masaladaa fuqahada shaaficiyadu dadku ugu adarag bay ka mid yihiin ashaaficiyaan ahay shamacna qabri iyo qandiil baan u dardaarmi labadaa isma galaan saa darteed waxaad dardaarmayso cid wax yeelan karta wadaad qabri ku jira qabri waxma yeesho isagoo oo noolon la aasinna waxba ma yeelan karo qof nool haddaad u dardaaranto oo uu dhintana intaad adigiiba kaa horeeyo xolihii qof waa u dardaarantay isagiibaaba kaa hor dhintay adoon dhimanin baalat ilwasiya dardaarankii waxba ma yeelan karin meyd wax yeelan kara kuwiisibaa la qaybsanaya uu lahaa xoolihii uu lahaa baabul mooye inta kale intay laga mamnuucay baa markay nafta ka baxda la qaybsanaya nafta ka bax muxuu yeelanayaa masaladaa waxaa ka mid a meyd wax ma yeesha marka la yihaahdo qaaraanka meydka loo soo ururiyeyna meydka wax yeelan maayo xoola laga dhexlaya maaha qasadkii loo ururiyey unbaa la dabageli oo la faahfaahin wa fii sabiili illaahi tacaala jidka ilaahayna waa lagu bixinayaa fii sabiilillaahi haddii looga jeedo laba macno uga jeedaa mualifku waa la dhihi karaa kow fi lqurabi iyo cibaadaadka iyo waxaa kale ilaahay ajir laga helayo baa loo dardaarmayaa haddii fii sabiilillaahi midda labaad ereygaa la yidhaahdana qaswiyo jihaadkuu ku dhacayaa oo loo sarfinayaa fi lmadhabi laakiin waxaa bannaan biitifaaqi fuqahaa waxaan qurbe iyo cibaado ahayn xataa waa dardaarmi kartaa waxaa shari ahun inayna macsiyo ahayn waxaad u dardaarantay haddaad dad aqniyaa u dardaaranta iyo haddaad masaalix guud oo caam oo wax cibaadaad khaalisa aadan ahaanayn u dardaarantay way asixi laakiin macsiyo haddii loo dardaarmo ma asaxayo wasiyadana baail wey hadduu dardaarmo kaniisad lagu dhiso ama lagu dayactiro isagana muslin uu yahay dardaarankaa baail wey hadduu kooxaha fanaaniinta ah u dardaarmana baail wey waxaad haddii eyga loo dardaarmana kaa idinka sheekeeye ey milyanis intii loo dardaarma intaasoo shaqaalo ah leh oo isbedelaya baan maqlay markaasaan intaan raadiyaan u tegey wani bal eygana eydu ka duwan yahay baan soo arkay waa un ey iyo wasaqdeed dhalaalka ku yaalla marka waxa meeshiisi aan la dhigin waa badan yahay dardaaranku haddii jiha macsiya loo dardaarmay baail weeye waxba kama jiro wa tasixulwasiyatu way asaxdaa ilaa man ijtamacad qofkii ay ku kulantay fiihi isaga khamsu khisaalin shan shardi laga helay tan wuxuu ka hadlayaa qofka mas-uuliyad loo dardaarmayo oo hantidii iyo ilmihii inuu maamulo hebel baan ilmahaygii u dardaarmayoon ku ogahay isagaan mas-uuliyaddoodii ku wareejiyoon kaga tegey ninka mas-uuliyad loo dardaarmi karo shantaa shardi in laga helo weeye kow ilaama kow alislaamu islaam inuu yahay wey ilmahan hadday muslim yihiin nin gaala looma dardaarmi karo iskaba daa kaniisade gaalka xataa walaalkaa iyo waalidkaa hadduu yahay looma dardaarmi karo sababtoo ah, ilmaha waxaa la yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitrati fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaan diintoodu fasaanin ilaan gaalnimadii waxaan ugu qanacsan yahay berri u gaalayn adigaana mas-uuliyaddii u dhiibayoo waxaad tihi isagaa maamulaya saa darteed magaaladan ka rari karaa meel kalu geyn karaa ad meeshuu dantooda u arku ka shaqayn beri kaniisada inuu geeyo dantooda u arka ilan taasoo dan iyo diin u arkaaye saa darteed walbuluuqu qaangaar ee isagaba mas-uul laga yahay muxuu mas-uul ka noqdaa isagiibaaba la wadaa oo waxba loo ogolayn oo la maamulayaa oo gacanta lagu hayaa nin gacanta lagu hayo gacanta waxaan ku hayn karaa isaga iyo midkan kale sabigi iyo sabiga kale laba qaalun isma qaada wey waxay isku biirin lama arka walcaqlu caqligii waa inuu majnuun ahayn nin majnuun aho ahaan ilmihiiyo raariya inta loo dardaama lagaga taga iyadana lama ogolo saddexdaa shardi waa ijmaacan waxaa kaloo ijmaacana walxoriyatu inuu xor yahay sababtoo ah ninka addoonka isagaaba xoolo laleeyahay berri waa la diri waxa lagu xamaani cid kalaa la siin meel kalaa laga gadi oo ummadda mas-uuliyaddeediyaa lagaga tegey midda kale waxaan laga tegaya mas-uuliyaadkii waa dad nin xukmulmaali iyo xoolo xukunkood qaba dad mas-uul ka noqon lama dhihi karaba oo nin laleeyahay isna waa ijmaac waxaa kaloo itifaaq min xayu اljumla ah wاlamaanatu qof aamina inuu yahay waxaan ilmiya dad baa loo dardaarmay iyagiyo maalkoodii buu mas-uul ka noqon qof amiin ahoo aamin ahoo dhowrsoonon khiyaamo iyo tuugiyo isdabamaris lagu aqooni waa inuu yahay qadarka ammaanada maalka ah ilaa xad fuqahadu waa itifaaq qola waxay soo guuriyaan riwaaya can ilimaami axmeda oo uu leeyahay laga qaadi maaye waxaa lagu lamaanay nin aamina keligiiso ku filayn ma marka inaan keligii xoolaha iyo wasiyada loo dhiibaynin waa itifaaq ee ninkii wixii loo dardaarmay macasilan yahay oo ka kacmiyaa mise ma aha wey fuqahada shaaficiyadu taa waxay ku daraan way ammaanada soo hoosgeliyaan way ammaanadu ka mid tahay waxay dhaheen alcadaalatu fi ddiin qof diin ahaan toosan waa inuu yahay oosan faasiq ahayn oosan faasiq ahayn waxay uga jeedaan nin jabhada horta looma dhiibi karay dhaheen kow nin sigaar cabana looma dhiibi kara laba nin qayilana warkiisaba daa nin qabqabla dagaal ana haba sheegin isaga soomaalida badankeed cinda fuqahaai shaaficiyati waxba lagulama dardaarmi karo acmaasha aan ku jirne faraha badani wasi maba noqon karaan waxay dhaheen cadaala sharطiya cadaalana waxay ku fasireen alistiqaamatu fi اdiin wاrushdu fi اlmaali inuu maalkiina nin rashiida yahay oo si fiican u maamuli kara diin ahaana nin diinta ku toosan oo kabaairta iska ilaaliya sakaairta iyo dunuubta yarana aan aada u daa'imin waay taa haddii la shardiyo sigaarka aan sakaair ka dhigno ninka subax iyo maalinba dariiqaa la maree meel walba doonada sii jiida ee sida xilligii roobku da-ayay gaarabidhaanka aad moodo gaarabidhaan soo taqaanaan gaarabidhaan aad moodo afkiisana aad godays ka moodo godays ma taqaanaa maanumale god waxaa wey baadiyaha markii la qoobqoobo oo weelasha xilliga roobka iyo caanaha lagu maalaya lacugiya guri guri qoriga madow lagu sameeyo baa inta soo hartay baa lagu guraa qiiq waa ka soo baxa marka waa lagu gembiyaa weelasha godays baa hadii laga qaado qiiqun baa turtur turtur kale nin weyn afkiisaaad godays wadoo qiiqu ka turtur leeyahay oo kaleeto waa sakaa'ir haddaan dhahanaan israaru cala sakaa'ir kabaa'ir buu ka dhigaa cinda shaaficiyati saas darteed ninkaana lama ogola bay yidhaahdeen waxaan kusoo gabagabeyneynaa ninkii dardaarmay ama qof mas-uuliyad u dardaarmay ama qof xoola u dardaarmay xoolahaa qofkii kow goormuu yeelanayaa wuxuu yeelanayaa markii qofku dhinto buu yeelanayaa qofkii hadduuba ka kacoo dhiman waayo dardaaranka waxba kama jiro waayo wasiyadu waa bacda almowti midda labaad haddii uu ninkii waxoogay ka noqdo intuusan dhimaninba dardaarankii waan ka noqday uu yihaahdana waa ka noqo yadana wixii oodan wili milkiin ballanqaad buu ahaa ballanqaad laga noqdayna sharcan qasab qofka lagagama dhigo ama xataa mucaamalaadka kaleba ha noqotee saas darteed qofku waa ka noqon karaa ibnu cabdilbari iyo ibnu xasmina haddii xoolihaa shalay dardaarantay maanta inaad ka noqon karta inay bannaantahay waa ijmaac bay leeyihin maraatib ijmaac iyo tamhiidkii saasay kusoo guurinayaan iyo sidoo kale ibnu qudaama fi masalada laysku raacsanya shalay hadda dardaarmay maanta uu ka noqon karaa haddii qofkii loo dardaarmay sidii uu qaadanayana uluska iyo waxa uu leeyahay waa xoolihii maalinkii meydku uu dhintay intay ahaayeen buu uluskaad yeelanayaa haddii wax la gadaya yahay qiimahay maalintaa joogeen buu uluskeeda leeyahay hadday xoolihii qaaliyoobeenna intay qaaliyoobeen warasada iskale xukumaysa adigu adagu waxba kumalihin wixii labcanya lagu dardaarmay waa gaar ulus ninka hala siiya haddii la yihi laakiin maalin ku dhintay uluskeedaad leedahay hadday maalintaa lagu siini sanad ka soo wareegto xoolihii bataano maalinkii uluskeed leedahay haddii kale dayn bay ahayd daynna ma shaqayso dayn ma taranto baab ribaabay geli halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam subxaanaka allah bxamdik an raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay rubcii saddexaad ee kitaabka markaynu rubci cibaadaadka iyo rubcii mucaamalaadka iyo tawaabicdiisii aynu soo dhammaynay waxaynu soo gaarnay qaybtii nikaaxa iyo guurka iyo qoyska iyo axkaamtiisa la xidhiirtay uu mualifku yidhi kitaabu nikaaxi kitaabkani waxa uu ku saabsan yahay nikaaxa iyo guurka wamaa yatacallaqu bihi iyo wixii la xidhiira oo min alaxkaami axkaam kala duwan ah iyo walqadaayaa xaalado iyagana kala duwanoo soo maraya masalada guurku waa masalada lafdhabarka taranka aadamaha waana wax daboolaya wax baahida asaasiga aadamaha ka mid a ah. culimmadu waxay yidhahdeen munaasabada rubuuculnikaax loo keenay darajada saddexaad in cibaadaadka laga bilaabayo asaas waxay u tahay waa waxa ugu weyn ee qofka aadamaha ifka loogu abuuray oo rabbi cibaadadiisii inuu xaqiijiyoah saa darteed muhimadda ugu weyneen dunida ugu abuurannahay een u joogno waa ilaahay inaan caabudno haddaba cibaadadii qeybtii camaliga ahayd ee lala imanayo ee falka lahayd baa la hormariyo oo xiriirka qofka aadamihiya rabbigiiya subxaanah qaybta labaad ee mucaamalaadkaa nikaaxa ka muhiimsano nikaaxa baahidiisu gadaal bay ka timaadaa laakiin aadamuhu goortu hooyadii caloosheeda galo wax hooyadu ay cuntay oo uu biisho cunuu u baahan yahay markii uu dhashana inuu caano ka nuugu u baahan yahay hooyadiina si ilmuhu ugu noolaado inay wax cuntay u baahan tahay cuntadana asaas waxaa u ah qofka bini aadamka waxay asaas u tahay nolosha bini aadamka dunida uu ku nool yahay noloshii jiritaankeedu haddaba in la shaqeeyo la raadiyo wax la cuniyo wax la cabo la daydayo oo qaabkii mucaamaladii xiriirkii dadka dhex marayay uu yimaado baa darajada labaad ee xigta ah qof wax cunay ama caloosha wax ugu jiro oo weynaaday baa wakhtigaa dareen iyo shahwo gaara guurku haddaba waa adigoo weynaaday oo dharna qaba waxna cunay oo ku soo koray haddana caloosha wax kugu jiraan nabiganana calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay laba inayna israacin calool baahan iyo dareen shahwo iyo damac guud isma raacaan markay labadaa yimaadaan horta baahida caloosha uun saad u dabooli lahayd baad marka hore u xaydxaydan goortii waxa way caloosha waxgalaan ay miyirsato markaasuu qofku hareera fiiri hadda maxaa talaa ah markaasuu bilaabi waana xadiidkii uu nabigu leeyahay man istaaaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj ninkii guur ka bixi kara ee kharashkiisa xamili kara ha guursado waman lam yastatic facalayhi bisawmi qofkaan awoodin inuu guursado ha soomo waayo markaad soomteed gaajooto calooshana ay marato fa inahu lahu wijaaun manaa shahwadii baa guuraysa oo tegaysa marka nin caawa seexan waayey oo baahi la seexan waayey oo isrogay oo isrogay maxaad cuntaa iyo xaggeed wax ka raadisaa maahane bal xag guuriya reer iyo damac isaga warkii umaba yaallo saa darteed markii aad aragto weynaatana markaasaa damac iyo dayday ku galaayo baahida nafta in la daboolo u baahan bay ka mid noqotaa sidaasay ku timid qadiya rubuca nikaaxa darajada saddexaad amaa jinaayaadka darajada afraad ama waa qof qaldamay ama waa qof kibrayo wax madax maray baa qof dad kale ku xadgudbo oo waxyeello geysta oo dhibaato geystay taasi waa dhib la xalinayee baahi naf oo la daboolayay saddexda kala wadaagaan marna waa baahi diineed marna waa baahidii adduunyadoo noloshii asaaskeedii ah marna waa dareenkii shahwadae naftu ay lahayd intaa marka la dhammeeyo baa wixii dhibee dadka dhex maray qismuuljinaayaad ama jiraaxaad baa lagu soo ururiyey halkan mualifku wuxuu ka hadlay masalada koowaad xukumka nikaaxu muxuu yahay inuu qofku guursadaayey ma sunna ma ah waajibba ma mubaaxba annikaaxu guurku mustaxabbun mid sunnaa weeye liman yaxtaaju ilayhi qofkii u baahan oo isagu dareenkii guuriyo shahwadii le weeye qofka aan uba baahnayn oo qofka aan awooddeediiba aan lahayn ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisana waa ku amray guurka nabiguna alai slam sunnada waa ku amray dadkii inay guurkii iska daayaan doonayna waa looga digay oo waxaa la yidhi arrintaa iska ilaaliya ilahi subxana wa tacaala markuu leh waankixu اlayaamaa minkum waالصaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum dadka wan wanaagsan oo rag iyo dumarba leh u guuriya faqriga wax ma haystana caqabad iyo ciladha kaga dhigina amarka waa amru istixbaabe amru wujuubin ma ahabay culimmadu leeyihiin sababtoo aan ah amru wujuubin unahayn waxaa laga gartay bay yidhaahdeen in yakuunuu fuqaraaa yughnihim ullaahu min fadlih laba deliil labadaba waa ku tuseen bay leeyihiin inaan amarku wujuub ahayn oo qariinadan ay kutusayso qur-aanku mar ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay qofku hadduusan guurka awoodin oosan qof xora guursan karin waana inoo iman doontaaye waxuun fudud inuu daydaydo raadsado waman lam yastaطic minkum طawla an yankixa almuxsanaati اlmu'minaati famimaa malakat aymaanukum haddii la waayana sida xilligeenna oo kaleeta addoon uusan jirinna xadiidkii ibni mascuud baa imanoo man istaطaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj istiطaacadaa lagu xihay ninkii awooda ha guursadaa la yidhi amaa faqrigan la yidhi xadiidkii mucaawi faatima binti qays baa isna ku tusayo laba nin baa soo doontay nabigay la tashatay labadaba iska daa ku yidhi amaa mucaawiyatu fa sucluukun laa maala lahu sheenba iskuma furtu yidhi waxba ma haystee ninkaa iska badaa isaga xilkaaga mas-uuliyaddaada iyo dhaqaalahaaga ma qaadi kare wa amaa abuljahmi falaa yadacu lcasaa can caatiqihi waa nin hangoolkiisa wato hangoolku ka soo horeeyo farajulun daraabun linnisaa'ina riwaaya ahaydo waa nin madaxun buu kaa garaaca waa nin dil badan dilbadniya gacanqaadka dhow inuu ceeb yahayna halkaa waad garatay waxawaay gacanqaad dhow haddii lagu ogeyay gabadha in laguu diidi karo niyow sida kale waad u fiicantahe waa yar gacan fududdahaye gabadha kuguma aamini kara in lagu yidhaahdo waad ka garan bay yidhaahdeen haddaba mucaawiye suclugnimadiisii baa loo diidi karaa baa la yidhi ayadduna waxay tilmaantay ha ugu diidina qariinadu istixbaab ay kutustay yidhaahdeen istixbaabka waxaa sii adkaynaya horta fuqahada shaaficiyadu sidaasay u qabaan mar hadda iyagoo sidaa u qaba masalay ku dareen madhab ahaan shaaficiyadu masaladaana masala daciifa weeye waxay dhaheen qofka cibaadada inuu badiyo raba guurkuna uu cibaadada badan mas-uuliyaadka guurka iyo reerka iyo ilmihii ay leeyihiin inay cibaadadii ka hor istaagaan ka baqayaay waxaa u fadli badan guurkaynu iska daayay yidhaahdeen waana madhab daciif oo naska ka hor imanaya sababtoo ah saddex nin baa nabiga gurigiisa timid calayhi salaatu wasalaam ummahaatulmu'miniin bay waraysteen nabiga cibaadadiisi iyo soonkiisi iyo salaadiisa ka warramay yidhaahdeen markii looga warramay bay la yaraatay fakaannahum taqaallowha way yaraysteen saddexdii nin ninba hadal buu yidhi nin wuxuu yidhi anuu habeenba seexan maayo salaadu maan tukan ninna wuxuu yidhi anuu maalinba afuri maayo waanun soomanaan ninna wuxuu yidhi anuu haween iyo dembiilla idaba watiya rabshadoodaba cibaadaan u guuyo kuma jiro intaa haweenkii nabigaa maqlaya calayhi salaatu wasalaam way iska tageen nabigu goortuu yimid baa loo warramoo nimankaasaa yimid hebel iyo hebeloo saasaa maanta dhacday iyagii u yeeray waraadha miyinkaasaa yidhi haa markaas wuxuu anu habeenkii waanan soo jeediyo waan tukan waanan seexan maalintii marna waan soomi marna waan afuri haweenkana waan guursan faman raqiba can sunnatii taa jidkaa ninkeenna ceel lagala fiicnaadow falaysa minii ani dariiqaygama haysa in aniga hanuunkaygii iyo jidkaygii haya ma tihid waa markuu leeyahy ilaahay baan ku dhaartee anaa ilaahay idinku cabsi badan anigaana ilaahay raalligeliye idinku badan halkaa waxaad ka garatay madhabka shaaficiyadu masalada ay leeyihiin hadduu guurka cibaado badanood samaynaysay kaa hor istaagayo inaad iska daysaa fadli badani inuu daciif yahay mar kalena nabigu waa ku guugaabiyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi ninkii ilaahay guur fiican siiyo diintiisa nuskeed baa u badbaaday in nuska kaluna ku dadaalo boqolkiiba konton waa kuu badbaadayoo shahawaatu nafsi iyo warwareeg iyo meelaxun maritaan waa ka badbaaday xadiidkaasa waxay ku fasiraan culammada qaarkood waxay xadiidka xadiid fasirayaa jira nisfu diin marka la leeyahay dadkan ninkii laba ii damaanad qaada jannaan u damaanad qaadi buu nebigu yuri alayh salaam afkiisa maa bayna lixyeyhi wamaa bayna rijlayhi ninkii xaaraan inuu ka ilaaliyo afkiisa iyo farjigiisa ii ballanqaada jannaan u ballanqaadi haddaba haddii axsana markuu guursaday ixsaan weeye laftiisa hadduu xalaal ku badbaadiyey afkii unbaa usoo haray sowma qaar waxay dhahdeen taasaa looga jeedaayo labadii khatarood ee waaweyneed ee naarta gelinayey ee mar kale nabigu yihi akaru maa yudkhilu naasa annaara alfamu waalfarju afka iyo farjigaa wax ugu badan ee naar lagu galaa ah haddii midaad kuu badbaaday nisfu diin waad haysataa labadii janno la ysugu damaanad qaaday midkood baad haysaa halkaa un ka sii wad siyaabo kalena nabigu inuu fadli badan yahay waa u sheego waa u gubaabiyeyo waa ku lahaa umamka ambiyadu way tartami doonaan si loo kala ummad raacsanayd oo rumaysnayd loo kala badan yahay baa lagu tartami doonaa doonaae war guursadoo caruur badan dhala tasawaju lwaduuda alwaluuda fainii mukaahirun bikum اlumama yowma alqiyaama marka guurku cid kastoo kari karta awooddiisa iyo mas-uuliyaadkiisana ka bixi kartaay sunno wanaagsan weeye imisa wayajuusu waxaa bannaan lilxuri ninkii xorta ahaa an yajmaca inuu isu geeyoo kulmiyo bayna arbaci xaraa'ira afar haweenoo xora inuu guursado oo xarigiisa ay ku wada jiraan hal mar waa u banaan tahay ninkii masaladan mualifku wuxuu tilmaamay waa masaa'ida daahirka kitaabka iyo sunnaduba ay tilmaameen wey masalada daahirka kitaabka iyo sunnaduba ay tilmaameen waata ilaahay yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa hulaaa wa rubaaca laba saddex afar intaba waa guursan kartaan labaad guursan kartaan saddex baad guursan kartaan ilaa afar baa bannaan waa naska qur-aanka daahirkiisa wey nabigana calayhi salaatu wasalaam raggii soo islaamay iyagoo afar ka badan qaba wixii afar ka badnaa iska fasaxa buu ku yidhi khaylaan ibni salama waa kii soo islaamay ninkii reer haqiif ahaa isagoo toban haweena qaba tobankii haweenka haweenkahaydii uu qabay nabigu wuxuu yidhi af amsik arbacan afar xajiso wa faariq saa'irahunna inta kalena sii daa oo fasax buyi nin kaloo saxaabada ka mid ahaa isna wuxuu soo islaamay isagoo sideed qaba sideeddii waxaa la yidhi ikhtar minhunna arbacan afar ka dooro inta kalena faraha ka qaado sii daa haddaba afar baa la ogol yahay ka badani ma jirto amaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu geeriyooday isagoo sagaal qaba tani min khasaa'isihi weeye ijmaacan muslimiintu waa isku raacsan yihiin maadaama dadkii kalena daahirka qur-aanka iyo awaamirta nabiguba loo diiday afar wax ka badan wixii intaa ka dambeeya dadka muslimiinta intaa ka badan uma banaana qolo sunnada nabiga lagu diray calayhi salaatu wasalaam oo nabi maxamed warkiisa raaca laga kari waayey oo kulahaba hadalka markay si kale u dhigaan ilaahay maxaa dad kale loogu daba dabawadaa waxunbaa ilaahay lagu dabawadaa wuxuu ujeedaan nabiga alai slat salaam bay u jeedaan oo idinku aad inooma soo gaarinaya dad dhif iyo naadira ah inaga galay haddaan soomaali nahay oo yidhi annagu qur-aanku maa rabnaaye hadalka nebi maxamed yeeli mayno diinna maaha xilli horena soo bilowdoo nabigu ishaaradooda horay u tilmaamay ou yidhi midkiin yaanay isoo gaarin isagoo sariir isaga jiifa oo leh uu u yimanayo wax anigu aan amray amaan dadka ka reebay oo arrintuu ka sii jeedsada odhanaya kitaabka ilaahay waxaan ka helna annagu qur-aankaanu raacaynaa horeyna imaamu siyuuطi raximah اllahu tacaala kitaabka uu uga qoray la yidhaahdo miftaaxu اljannati fi اlاxtijaaji bالsunnati miftaaxu اljanna fi lixtijaaji bisunna horey uga qoray qarnigii taariikhdii hijriga horaantii qarnigii tobnaad ile culammadii qarnigii sagaalaad buu ahaa sagaal boqol iyo ko iyo tobanka hijradu ahayd baan u malaynaya geerihiisii raximahu llahu tacaala haddana wakhtiyadii dambe gumaysigu iyagoo tawaa'if saddex ama afar kooxood oo kala duwana eriyadan eshiya bakistan iyo hindiya iyo bangaladesh ka soo bilowday baa hadda innageena soo galay maalmo dhexdaasa telefishinada soomaalida qaar ka mid a ah bay kuwa magaalada joogo iska ciyaal suuqihi oo hadda ciyaal suuqa sida nin cali raagan la yidhahdoo bay idaacadaha ka lahaayeen ilaahay baa wax lagu daba wadaa iyagoo diidan hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam dabcan ninka sidaa caddaystaaye muslin maaha hadduu dhintana qubuurta muslimiinta ma lagu aasi karo qadiyadda ayaanay idiinka banin hadallo badan ma caddayn karaan muslimiinta markay dhex joogaan laakiin hadalka waa la maldahiyo qur-aanka yaan waxba lagu lamaanaynin iyo ilaahay yaan wax kale lagu dabawadin iyo diinta ilaahay waxyibuu noo soo dejiya wax kale maxaa laga rabaa iyo waxaan kalee laguu sheegaye la maagaya waa sunnadii nabiga calayh isalaatu wasalaam oo ilaahay nebi maxamed maxaa ugu dabawadaa iyo nabi baa yidhi iyo nebi baa sameeyey maxaa noogu dabawadaa baa erayga afka laga ilaalin laakiin si kale loo dhihi markaasaa laga yaabaa inay kugu daadegto alaa kulli xaal warka hoos yarka ku gabanin marka afar ka badan ma guursan karaan qoladaasa waxay leeyihiin sagaal baa la guursan karaayo saddex iyo xataa luqadda carabiga ay khalad ku tahay laba lagu daray saddex lagu daray afar baa la guursan karaa bay dheheen intaa waa imis sagaal baa la guursan karaa bay dheheen khasaaistii nabiga calayh isalaatu wasalaam qofku inuusan aada u gelin baa wanaagsan calaa kulli xaal inay ijmaac tahayna alkhasaais اlkubraa lilimaam الsiyuuطi raximah اllahu tacaala baad wax badan tafaasiisheed ugu tegaysaa walilcabdi markii afartaa la guursanayo su-aal baa ka imanaysa marka maxaa sunno ah guurka mabdanya waa sunna afar in la guursadana tajuuzu way bannaan tahay laakiin maxaa sunnaa ma afar baa sunnaa ma saddex baa sunna ma labaa sunna ma halbaa sunna masalada si kalogama hadlayne madhabka shaaficiyadu maxay ka qabaan wey dabcan shaaficiyadu sida madhabka raajixa iyo xanaabiladu fi lmadhabi waxay qabaan hal mid inaad isagaga ekaataa fadli badan oo sunno ah waxay yidhahdeen waayo hal mid haddaad dhaafto dembi iyo khatar baad qarka isu saari oo seen isugu saari waxay yidhahdeen marka koobaad daahirka aayaddu wuxuu tilmaamay inay khatar xambaarsan tahay oo wuxuu yidhi waxyaaba aadan keli karin oo jira oo keeni kara wax dembi inay kugu xambaaraan walan tastaiicuu an tacdiluu bayna الnisaaءi walow xarastum falaa tamiiluu kula اlmayli fatadaruuha kalmucallaqa qalbigii ma kari kartid waxaan ognahay de bini aadamka qalbigaa laga xukumaa oo falkaaga iyo dhaqankaagu wax badan baan isu dheelitiraan karin goorta qalbigaagu dhinac jiro maadaama ay khatar tahay qalbigaagii hadduu dhinac jirayo inuu fal dhinac jira kuu kalifo eh, de haddii midba ku deeqday godkiiyo dembiga agtiisa hisgeyn bay yihahdeen waxaa kaloo yihahdeen xadiid baan ka fahanay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi hurayra ee sunanka warinayeen xadiidkii saxiix ahaa nabig alai slam waa ki yidhi man kaanat lahu imra'ataani famaala ilaa ixdaahumaa jaaa yowma alqiyaamati wa shiqayhi maa'il ninkii laba haweena qaba midna u bata qiyaamada isagoo labada dhinac mid qaloocsan u qalloocsan baa la keenayaa waxay yidhaahdeen khatartuba waxaa la yidhi meeshan waa cabsi iyo cabsi ma aha cabsi ku daaso laba dhin ama soomaalida waa hayduba waa jaane waxay dhaheen meelaad khatartaaba ku geli karto haddii baahidaadu midu ku fillaato inaad iskagaba joogto ood halkaaba iska ag fadhiisato baa sunna ah bay yidhaahdeen masalada daliilhaan ogama hadlayo laakiin waa madhabka shaaficiyada iyo xanaabiladu qowlka raajixee fi lmadhabi ka madhab ahaan wey wlilcabdi addoonka wuxuu u sugnaaday oo u bannaan bayna thnatayni ay an yajmaca inuu kulmiyo bayna thnatayni laba haweena biduuni idni sayidihi asal ahaan ma guursan karee laakiin haddii loo ogolaado oo sayidkiisu u ogolaado labuu guursan karaa bay yidhaahdeen labada uu guursan karo waa madhabay jamhuuru ahlilcilmi ay qabaan waxayna u daliishadeen bay yidhaahdaan laba arrimood qaarkoodna saddex bay ka dhigaan marka koowaad waxay yidhaahdeen qaacidada waxaa naqaanaa min xaysu اljumla duuduub ahaan axkaamu اlcabdi calى اnisfi min axkaami اlxuri bay yihahdeen soo facalayhina nisfu maa calى اlmuxsanaati min alcadaabi lama dhihin haddaba saa darteed calى nisfi min alxuri weeye baabkaa ha maro isaga haddii xortii laba loo afar loo ogolaa isna nus uga dhigoo laba uga dhig bay yidhaahdeen waxaa labaadoo yidhaahdeen addoonku inuu laba guursan karo jamcin min asaxaabati baa laga wariyey ay ka mid yihiin cumar ibn اkhaaab caliy bni abi aalib cabdiraxmaan ibni cawf markuu aahaartooda imaamu اlbayhaqi macrifatu sunani wاlaaahaari can ilimaami الshaaficiyi ku soo guuriyo ee uu ku wariyo baa wuxuu leehay walaa naclamu mukhaalifan min asaxaabati lihaaulaa'i wax saxaabada ka midoo warka saddexdaa sheegeen war ka duwan yihina ma hayno bal aaaarta qaarkood waxaa lagu wariyey inuu leeyahay nin taabiciga lahaa xakam ibnu cutayba ajmaca asxaabu nabiyi ana alcabda laa yankixu akara min inatayni addoonku laba ka badan uusan guursan karin bay saxaabadu isku raaceen buu leeyahy hadalkaa bayhaqina ijmaaca inay deliishanayaan waa tilmaamayaa waana qowlu jamhuuro shaaficiyada waxaa la qaba xanaabilada iyo xanafiyada niman maalikiye la yidhaahday waxay yidhaahdeen war isagana sidii raggii kale uun weeye xorta ahaaye afarha loo daaya ninkan ilaahay fankixuu maa taaba lakum markuu yidhina muslimiintuu la hadlayee xor iyo addoon ma kala qaadin nikaaxuna wuxuu shabbahaa cibaadaadka cibaadaadka xor iyo addoon way u siman yihiinoo ma kala ma kala duwana marka baabka ha la wada raaciyo bay fuqahada maalikiyadu iyagu ay qabaan laakiin intaasoo dhani waa marka biidni sayidihi uu yahay ijmaacan fuqahadu way isku raacsan yihiin idan la-aan inuusan guursan karin walaa yankixu mas'alada afraad ee baabka uu ku sheegay waxaa weeye walaa yankixu alxuru nin xora ma guursan karo amatan adoon ilaa bishartayni laba shari maahane laba shardi in la helo maahane ninka xorta iyo halka masaladan wuxuu rabaa inuu bilaabo xor iyo addoon ma isguursan karaan haddii nin ninku hadduu addoon yahay haweentuna ay xor tahoy ku raalli noqoto way guursan kartaa laakiin ninku hadduu xor yahay haweentuse ay addoon tahay labadan shardi haddii aan la helin ma guursan karo farqiga u dhaxeeyana horaan usoo tilmaannayoo ilmuhu xorriyaddii iyo addoonnimada hooyadii buu raacaa haddaba addoonku hadduu haween xora guursado ilmahay dhashay waa xor laakiin ninka xortihii addoon addoon haweenoo laleeyahay hadduu guursado ilmahay dhashay dexneef xoolo oo nin leeyahay baa dhalaye xoolaha ninkii iyada lahaa baa iska leh ilmahagii ood aragto ood adigu dhashay oo haddana la addoonsanayo oo aadan waxba ka qaban karin arrintaas darteed baa loogu loogu diiday bay yidhaahdeen in dhib ka weyn baa laga baqa maahane walaa yankaxu lxuru ma guursan karo amatan adoon ilaa bishartayni laba shardi in la helo maahane kow cadamu sadaaqi اlxurati naag xora meherkeed inuunan heli karin taa macnaheedu waxaa ka horeeya inuusan hog horta qof dumaroo xor aho xaas oo ku filan uusan haysanin hadduuba xaas leeyahay oo naag xorana qabo de baahi kalifaysa oo addoon u raadiyo ma jirto shardigaa inaynan bannaanayn hadduu qof dumara oo xor ah qabo baahidiisana dabooli karto duruufo gaara aana haysanin shardigaa inayna markaa addoon uusan guursan karin waa biitifaaqi اfuqahaa'i wey laakiin shardiga sidan uu dhigay hadduu meherkii xorada waayo waa qowl اjamhuuri wa daahiru اqur'aani ilahi wuxu uhi waman lam yastaطic minkum طawla an yankixa اlmuxsanaati اlmu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum اlmu'minaat qofkii aan awoodin oo idinka raggiina idinka mida inay meherkii iyo sadaaqii iyo kharashkii gabadh xora uu ku guursan lahaay oo muslimada ninkii waaya guurna u baahda ka maarmi waaya famimaa mimaa malakat aymaanukum addoommada aada leedihiina mu'minaadka ah buu guursanayaa iyada mid baan la ogolayn waxay dhahnaa idajtamacat fiiha alkhisataani laba khisle iyo tilmaamoodoo liita hadday haweenta isugu tagaan agteeda ka carar wey alriqu waalkufru hadday addoonan tahay gaalla tahay de labadii xumayd bay isku darsataye taa agteedaba ha marin addoon hadday tahay min fatayaatikum almu'minaati shardiga labaadi wa khawfu waa inuu zina ka baqo sida daahirka aayadda iyada ah waayo markii iyaga laga sheekeeyey baa waxaa layidhi daalika liman khashiya alcanata minkum qofka idinka midoo alcanata zine iyo gogol dhaaf ka baqee kacdoonkii shahwada isxajin waaye wey ee ka baqay xaaraan inuu ku dhaco waxay sidaas tahay inaad soon iyo waxyaabo kale ku galgalato ood xaal ku dabarato adoo xaaraan iska ilaalinaya iskana daysa addoon guurkeed hadhow intaad arki lahayd ilmahaagii oo addoonoo laleeyahay inaad iska badaysaa kuu khayroono wa an tasbiruu khayrun lakum inaad waxay saas tahay iska adkaysataan baa idiin fiican labadaa sharti haddaba daahirka qur-aanka tilmaamaya haddii la helo wuu guursan karaa haddaan labadaa sharti la helin la wada helin addoon ninkii xorta ahaa ma guursan karo wanadaru rajuli halkan wuxuu ka galay baab la yidhaha baabu nadari eegitaanka iyo fiirinta rag iyo dumarku ay isfiirinayaan fiirinta laga hadlayaa midda mar isha ku dhacday ma aha waa midda isha laga buuxsanaye aada loo fiirinayo wey ee markii la arkay indhaha lagu sii haynayo maxaa bannaan maxaan bannaanayn markii halkaa la yidhaahdo aragtidu axkaam badan bay leedahay oo culimmadu kutub bay ka qoreen axkaamu nadar la yidhaahdo mar waxay noqon kartaa raggu dumarka ma fiirin karaan waa mas'aladuu ka hadlay qayb yaada weliba ka mida keliyuu ka hadlay wuxuunan ka hadlin dumarku iyagu ragga ma fiirin karaanoo ma u bannaan tahay waxbaan ka tilmaami doonaa in insha allahu tacaala inta xaaladaha uu ka hadlay